alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wbaalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jirray waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba boqol iyo lix oo aynu markaa hore macnaheeda marka aynu isu dul taagnay ama aynu laqbaynay waxaa guud ahaan ilaahay noogu sheegayaa aayadda dadka qaarkood haddii lagu yidhaahdo oo ilaahay ka baq yacnii kibirka iyo isla weynidu inay ku xambaarayso dembi oo uu dhibsanaayo in lagu yidhaahdo allah ka baq marka waxa weeye dembigiibuu ku dhacayaa kama joogaayo waanu ka kibrayaa in lagu yidhaahdo allah ka baqiyo eray la mida in lagu yidhaahdana waa dhibsanaya waa karahiyaysanaya waa iskala weeye kaa ilaahay wuxuu ugu goodiyey naar fa xasbuhu jahannam wala bi'sa almihaad qofka marka la yidhaha allah ka baq waa inuu wixii ka joogaa xumaanta ahaa ee laga riibaayey waa inuu kibirka iska ilaaliyaa waayo kibirku xaqu u diidaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi misqaalu darati min kibr jannada ma gelaayo qof qalbigiisa ay ku sugan tahay qudhaanjo ila miisaana oo kibiri ka qalbigiisa ku jiraa ma gelaayo jannada marka kibirka waa dembi weyn oo kabaa'ira dunuubta waaweyn ka mid a wakhtiyada qaarkoodna kibirku qofka wuxuu u sababi karaa gaalnimo waayo sababtii gaalnimada uu gaaloobay ibliis kibir baa u sabab ahaa kibir ayaa u sabab ahaa ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin marka kibirka arrinkiisu waa weyn yahay allah waxau yidhi waidaa qiila lahu ittaqi illaah haddii lagu yidhaahdo kaas hadalka macaan ee iska dhigaya inuu wanaagsan yahay marka dambena qowlkiisa iyo ficilkiisu iskhilaafsan yihiin oo xumaanta samaynaaya ittaqi illaah allah ka baqa haddii lagu yidhaahdo oo cisyaanka iyo mukhaalafada iska ilaaliyo iska jar fii ficlika ficilkaaga ilaahay kaga baq akhadathu lcizatu waxa qabanaysa cizaa qabanaysa kibir baa qabanaya xamalathu lanafatu waxay ku xambaaraysaa santaagga ama kibirku iyo walxamiyatu qiirada iyo qiiradu waxay ku xambaaraysaa naftiisuu qiiroonaya isleeyahay markaa adiga ciddani markaa hadalkanoo makale maanta kugu tidhaahdaa say kula hadlaan say caynkan kugu yidhaahdaan cala alcamali bilism in markaa dembi uu sameeyo ayuu ku xambaaraya alladii kaasoo umira la amray biitiqaa'ihi inuu iska ilaaliyo dembigaasoo la amray inuu iska ilaaliyo alladiida dembigaa laga sifaynaya marka cala alcamali bilismi yacni wuxuu tilmaamayaa inuu camal qadaray yacni markaa camalkaasaa camalkaa uu dembiga samaynayo culammada markaa yacni in badanoo ka midi waxay yidhaha akhadathu ayaa markaa ku tacalluqaysa akhadathu alcizatu bilismi bacdi waxay yidhahdeen bacdu waa litacdiya yacni markaa gudbin bay u sugnaatay kibirku wuxuu ku xambaarayaa bilismi dembi buu ku xambaaraya akhadathu waxaa laga dhigay macnihii markaa xamalathu oo kalifaadda markaa kibirku ku kalifaayo ama u sababaayo laga soo qaaday akhdi bimacna alxamli mufasirkuna waa kuu tilmaamo xamalathu buu yidhi bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen bacduhu waa saabiyo bisababi lismi bay ugu xambaaraysaa dembi sababtii bay cizada ugu xambaaraysaa cizadu waxay u qabanaysaa oo kibirku u qabanayaa sabab dembi labada waje waxay noqonaysaa akhaday ku tacalluqaysa weji saddexaad waxa weye waa in la yidhaahdo waa kanu laqbada ku maraye aynu laqbadii hore ku maraye bilismi multabisatan bilismi baada marka la musaaxabo xaalay cizadu ahaatay mid markaa dembi ku dheehan oo cizadu marbay de xikmo ku dheehan taho oo cizadu hadday xikmo ku dheehan tahay yacni xumaanta kuma xambaarayso waayo xikmadaa ka qabanaysa xumaantii ya laakiin ciza biduuni xikma waxaa ka imanaysaa yani waxaan habboonayn baa ka imanaya fa xasbuhu jahannam ay kaafiihi waxaa ku filan ee kaafinaya jahannamu jahannamo weeye wala bi'sa almihaadi gogol bay u xumaatay alfiraashu hiya jahannami gogol bay u xumaatay jahannami ama ta xumaanta lagu gaaryeelay yeelay weeye wa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaah allah waxau yidhi wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yashri mid markaa gadanaya nafsahu naftiisa ayuu iibsanayaa ibtiqaa'a mardaati illaah doonisu raallihaanshaha ilaahay doonaayo daraaddeed ayuu naftiisa u iibsanayaa oo daacadii la imanayaa naftiisiina ku bixinaya wallaahu allah waa ra'uufun waa naxariis badan yahay oo dhimrin badan yahay bilcibaadi addoommada waa u dhimrin badan yahay ra'uufun iyo ra'uufun baa qur'aanka labadaba la akhriyey waana bimacnan labadu waa ism ilaahay waa labada qiraa'aadka sabciga ah ayaa qaarna ra'uufun akhrinayaan qaarna ra'uufun akhrinayaan biduuni waaw waana bimacnan aayaddan culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waxay ku timi saxaabada qaarkood oo bacdi baa waxay yidhaahdeen waxay ku soo degtay suhayb saxaabigii la odhan jiray suhayb ibnu sinaan arruumi suhayb aruumi suhaybna ruum ma ahayn ruumi ma ahayn laakiin ruumi waxaa loogu itlaaqay yacni carab buu ka soo jeeday laakiin isagoo yarbaa reer yurubku qafaasheen ruum baa qafaalatay isagoo sabi ah oo yar dabeedna markaasay addoonsadeen markii dambena markaasaa waxa weeye ay markaa iibiyeen siday u iibinayeen baa markaysaa waxaa dabeedna markaa reer makana laga iibiyey sidaasuu markaa suhayb aruumi ku caanbaxay wa ilaa wuxuu ahaa markaysaa waxaa min alcarab laakiin isagoo yar baa ruum qafaalatay saxaabigaa suhayb la ku soo degtay culamada qaarkood yidhaahdeen ahlucilmiga qaarkoodna sababo kalay sheegeen laakiin asbaabtaa dhammaantood waxba kama asixin asbaabahaasi sanad ahaan ma sugna oo sanadada ay ku soo arooreen sanad markaa qawiya ma ah asbaabtaasi waxba kama asixin aayadduna waa caama ah. waxaa laga tilmaamayaa cid kasta oo ilaahay waddadiisa u jihaada oo naftiisa jihaadka ku bixisa iyadoo raalli ahaanshaha ilaahay doonaysaa in aayadda markaa lagu tilmaamaayo in allah u naxariisanaayo yacni ballanqaad wanaagsan loo ballanqaadayo haddii sabab gaara ay ku soo degi lahaydna kumay khaas noqoteen waayo qaacidadu waxay tahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelinta waxaa le lafdiga caamnimadiisa ee sababta gaarnimadeedu tixgelinta yada ma leh haddii la yidhaha aayaddaasi sababtaasay ku soo degtay macnaheedu ma aha waa ku gaar lagama tilmaamaayo ee lafdigu hadduu caam yahay cumuumkaa la qaadanaya cumuumka ayaa la qaadanaya ahlucilmiga qaarkood waxay u tusaaleeyeen markay qaacidada ka warramayaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab nin hadduu dhowr dumara qabo oo mide ay tidhaahdo ifur ifur ifur ay tidhaahdo ou yidhahdo dhammaantiin waa furantihiin nisaa'i tawaariqu dumarkaygu dhammaantood way furan yihiin ma tii sababta lahayd baa furmaysaa mise kulligood way furmayaan mee waxay tahay kulligood way furmayaan waayo hadalku ku dhawaaqay ayaa ictibaarku ku sugan yahay maadaamuu yahay kalaam mustaqili ah hadalka lagu dhawaaqa hadduu yahay kalaamun mustaqilun bilifaada hadal faa'iidayntii la madax bannaan oo keligii mufiid ah oo sababtayadan la eegin sidiisa kalaam mufiida uu noqonaayo wuxuu noqonayaa marka isaga inuu ictibaarka leeyahay buu noqonaya laakiin marka waxa weeye hadalka hadalka sababta ku yimi hadalku sababay hadduu markaa noqonayo yacni midaan markaa faa'iidadii isagu la gaar ahayn oo keligii mufiid aan noqonayn biduuni su'aal calaa hada waxay noqonaysaa su'aalu mucaadun fi ljawaab oo sababtii baa lagu xidhayaa marka dabeedna wuxuu noqonayaa inuu markaa sababtaasi hadday khaas tahay iyo hadday caam tahayba inuu yada raaco ayuu noqonaysa laakiin hadduu noqdo kalaam mufiid ah mustaqilun bilifaada wuxuu noqonayaa yacni in marka isaga la eegaayo alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab allah wuxuu uhi wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yashri mid iibinaaya yabiicu sharaa yashri iyo ishtaraa yashtarii waxaa loo isticmaalaa waa soo iibsanayaa badeecadda markuu isagu iibsanaayo qofkubaa sharaa iyo ishtaraa loo isticmaalaa yabiicuna markuu sii iibinayaa loo isticmaalaa waxaa la ysku iibinayaa waa saman iyo musman waxna waa lacag bay ka dhigan yihiin waxna badeecad bay ka dhigan yihiin marka waxa weeye shayga la iibinaayo markuu isagu soo gadanayo sharaa yashrii iyo ishtaraa yashtarii baa la yidhahdaa marka naftiisa miyuu soo iibsanayaa maya wuu sii iibinayaa waa sababta mufasirku kuugu fasirayo yabiicu oo halkan yashrii waxaa looga jeeda bimacnaa yabiicu waa sii gadayaa naftiisu gadayaa samankuu qaadanaya waxay noqonaysaa janno jannadaas samankii ah oo lacagtii ka dhigan lacagtii iyada ayaa ka dhigan marka mar baa loo isticmaalaa sharaa bimacnaa baaca yashri bimacnaa yabiicu oo sidii qaacidadu ahayd yacni markaa la khilaafaa marka wuxuu ku tilmaamayaa halkan mawdican yashri in loo isticmaalay bimacnaa yabiicu ile naftiisu soo iibsanaya maaho naftiisu kama maqnaa oo meel kama soo gadanayee naftiisu sii gadayaa ilaahay ka iibinayaa in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna hadda maaragta halkaasa samankii iyo musmankii labadaba lagu sheegay nafaha mu'miniinta iyo xoolahooduba waxa weeye waa badeecaddii marka waxa weeye la gadanaayey cidda iibsanaysaana waa allaah waxa uu ku iibsanayaana waxa weeye waa jannada ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna samanka la bixinaya waa maxay samanka waxaa ka dhigan jannada ka dhigan ya dilaalna waxaa ka abaalaya rasuulka sala allahu alayh wasalam saasay culimmadu yidhahdaan wa min annaasi dadkay ka mid ahaadeen man yashri mid markaa iibinaya nafsahu naftiisa iibinaya ay yabduluhaa ku bixinaya fii taacati illah siduu u iibinayaa daacada ilaahay buu ku bixinayaa si uu janno ugu beddesho oo janno ugu helo ibtiqaa'a mardaati illaah wuxuu naftiisaas u iibinayaa raallihaanshaha ilaahay doonisuu doonaayo daraaddeed ay talaba mardaat illaah ridaahu waa isla macnihi weeye ibtiqaa'a talab ay la macno tahay mardaati illaahna waa ridaahu raallihaansha ilaahay weeye wuxuu naftiisa u iibinayaa ibtiqaa'a mardaati illaahi ay talaba ridaahu doonisuu raallihaanshaha ilaahay doonaya daraaddeed waa mafcuul lahu wa huwa suhaybun kii sababta lahaa ee markaa aayaddu sababtiisa ku soo degtay suhaybun suhayb weeyi waa saxaabigii suhayb loodhan jiray suhayb ibnu sinaan arru'mi laakiin sabab nasuulku ma asixin umana jeedo sheikhu waa ku gaar ee wuxuu uga jeedaa yacni sabab buu u ahaa lamaa aadaahu lmushrikuuna haajara ila almadiina muxuu sameeyey suhayb lamaa aadaahu lmushrikuuna markay dhibeen gaaladii ay dhibeen gaaladii reer maka markay dhibaateeyeen haajara ila almadiina madiinuu u haajiray oo u haayiray wa taraka lahum maalahu wuxuuna uga tegey xoolihiisii buu uga tegay wuxuu ku yidhi marka waxa weeye haddaa xoolahayga yacni qaadataan ma iska kaydaynaysaan xoolahana aan idinka wada tago marka wax allo wixii xoolo uu lahaa waa uga tegey isaguna markaa naftiisii ayuu la la hijrooday wallahu ra'uufun bilcibaad wallaahu allah ra'uufun waa mid u dhimrin badanoo u naxariis badan bilcibaadi addoommada xaysu arshadahum ilaa maa fiihi ridaah markuu ku hanuuniyey waxa uu ku sugan yahay raallihaanshihiisu wuxuu u dhimrin badan yahay u naxariis badan yahay khaas ahaan si gaar ah addoommada mu'miniinta ah ayuu si gaara ah isagoo khalaa'iqdaba ilaahay u wada naxariista fi dunyaa ayaa haddana si gaara muuminiinta ugu sii naxariisanaya marka wuxuu ku ishaarayaa bilcibaadi in looga jeedo yacni marka cubuudiya khaasa in laga tilmaamaayo waayo cidda uu allah ku hanuuniyey raallihaanshihiisa oo waafajiyey intuu garansiiyey haddana waafajiyey waa addoommada mu'miniintaa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa allah waxau idhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyey ow udkhuluu gala fi silmi islaamnimada gala kaafatan xaalay dhammaystiran tahay oo sharaa'icdeedoo dhan aa wada gelaysaan walaa tatabicuu ha raacina khutuwaati shaytaan tallaabooyinka shaytaanka ha raacina innahu shaytaanku lakum idinka wuxuu idin ahaaday caduwun col buu idin ahaaday mubiinun ay bayinu lcadaawati iyo colnimadiisu ay caddahay fain zalaltum haddaad simbiriirxataan min bacdi maa jaa'atkum albayinaat markay idiin timi xujooyinka cadcad iyo daliilada cadcadi markay idiin yimaadeen dabadeed ee xaqa idiin caddaynayaa haddaa intaa dabadeed simbiriirxataan faclamuu waxaa ogaataan anna allaha inuu allah casiizunka qaalibkaan laga qaalib noqon inuu yahay wax la midina aanu jirin xakiimunka xikmadda badan inuu yahay oo waxa uu samaynaayo iyo waxa uu abuuraayo iyo waxa uu sharciyeynayo wuxuu odhanayo mid walba uu xikmad badan yahay oo sida ugu habboon uu u samaynaayo u abuuraayo u odhanaayo u xukumaayo hal yanduruuna ilaa an ya'tiyahum allahu fii dulalin min alghamaam hal yanduruuna miyay suganayaan ay hal yantadiruuna maa yantadiruuna ma suganayaan ilaa an ya'tiyahum allaahu allah inuu u yimaado mooyaane wax kale ma sugayaan yacni gaaladan markaa ka tegaya islaamnimada wax kaley sugayaan ma jiro mooyaane inuu u yimaado allah u yimaado fii dulalin ay maca dulalin hadhar la jirhkoodu u yimaado hadharkaasoo min alghamaami daruuro ah walmalaa'ikatu malaa'igtuna ay u timaaddo wa qudiya alamru arrinkii baa la xukumay oo dhammaystirmay wa ila allaahi turjacu alumuur xagga allah oo keliya ayaa turjacu turjacu loo celinayaa alumuuru umuuruha umuuraha loo celinayaa tarjicuna waa la akhriyey haddii tarjicu la yidhaahdana waxay noqonaysaa qiraa'ada kale waa qiraa'a sabciye xagga allah oo keliya ayaa umuuruhu u noqonayaan tarjicu lumuur waa qiraa'o kale aayadda allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa waxaa la amrayaa islaamnimada in la wada qaato oo sharaa'icda islaamka o dhan lagu wada dhaqmo sharaa'icda islaamka in qaybna la qaato qaybna laga tago ma aha afa tu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacd yacni kitaabka wax ka mida miyaa rumaynaysaan bimacnaa ku camalfalaysaan wax ka midana miyaa ka kufrinaysaan bimacnaa camalfalkiisa ka tegaysaan fama jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati addunya waciidka ku sugan baa laynoo sheegay marka sharaa'icda islaamka waa in la wada qaataa oo la wada galaa oo dhammaan lala wada yimaadaa waajibku waa saas wey in qaybna la qaato qaybna laga tago oo qofku inta hawadiisa ay markaa khilaafto inta hawadiisa markaa khilaafsan oo khilaafo ma aha waa inuu qayb waa inuu wada qaataa dhammaantii qaybna aanu qaadan qaybna aanu ka tegin waxaa kaloo allah inaga reebayaa yacni turuqda iyo waddooyinka shaytaanka in la raaco waddooyinkaa shaytaanku waa badan yihiin gaalnimada bijamiici asnaafiha waa soo gelaysaa fusuuqa iyo macaasidu waa soo gelayaan wax bidcooyinku waa soo gelayaan kullu dalika waxa weeye waa khuduwat shaytaan waayo wax kastoo xun shaytaan baa qurxinaya shaytaan ayaa qurxinaya waxaana ka mid a ah khuduwaatu shaytaanka shareecada wax ka mida ah in la qaato wax ka midana laga tago dariiq dhexe in la samaysto oo la yidhaahdo waxa weeye intaana waa ka qaadanayna intaana waa ka tegaynaa yacni waxay soo gelaysaa turuqdii shaytaankay soo gelaysa ya shaytaankuna waa cadow yacni colaaddiisu ay caddahay qofka marka waxa weeye marka hore wuxuu u fadhiisanayaa sida axaadiista qaar lagu tilmaamay dariiqa islaamnimada markaasuu odhanaya waxa weye baad ka tegaysaa madiinkii baad ka tegaysaa diintaadii iyo diintii aabbayaasha intaad ka tagtaa diin kaleo cusub aad qaadanaysa hadduu markaa jiidho qofku ou islaamnimadii qaato haddana wuxuu u fadhiisanayaa dariiqa hijrada markaasuu odhanaya ma hijraad markaa maanta dhulkaagii iyo meeshii aad ku dhalatay iyo beledkaagii ayaad ka tegaysaa markaasaad beleda qariib ku tahay oo waageeni ku tahay aad marka waxaweyn yani markaa qabanaysaa ya saad uga tagtaa markiisa waa beledkaagii aad uga tagtaa yani marka waa taa hadduu jiidhana haddana dariiqa jihaadka u fadhiisanaya markuuse jihaadka u bax ayuu odhanayaa waxa weeye ma dagaal baad u baxaysaa markaasaa waxawey laguu dilayaa markaasaa carruurtaadii agoomoobaysaa markaasaa dumarkaagi waxa weeye markaa eh, aad ka dhimanaysaa markaasaa rag kale guursanayaan waxaasuu horkeenaya yacni mar walba camal kastou is yidhaahdo qabo shaydaankii waa is hortaagayaan wax kale iska daaye dee markuu is yidhahdo qofku markaa camal samee shaydaanku wuxuu doonayaa markaa camal kale inaanu samayn war iska naso waad samayn doontahay ya wuxuu doonayaa xumaanta inuu u qurxiyo yacni marka waa maraatib midna tay ka weyntu marka hore la doonaya xumaan kastaaba xumaantay ka weyntahay alcalaamatu ibnuqayim wuxuu yidhahdaa marka hore qofka wuxuu ugu yeedhaa gaalnimada ayaa shaytaanku ugu yeedhaya gaalnimadii hadduu ku kari waayo wuxuu ugu yeedhayaa bidcooyinku ugu yeedhaya kabaa'irta intaanu sheegin ayuu bidcooyinka sheega waayo kabiirada qofku markuu dembiga weyn ku dhaco wuu isciilkaambiyayaa war maxaa kugu watay wuu tiiraanyoonayaa wuxuu isu qabaa inuu qaldan yahay waxaa laga yaabaa inuu ka toobad keeno laakiin bidcada faa'iidadu shaydaan ku qabaa waa maxay bidcada shaydaanku faa'iidadu ku qabaa waxa weeye qofku isagoo ku faraxsan oo khayr inuu la yimi oo wanaag sameeyey oo wax weyn shaqaysta isu qaba ayuu bidcadii samaynaya la imanaya dabeed wuu daa'imaya waa joogtaynaya waata a'immadii salafka qaarkood ay yidhaahdeen sida sufyaan oo kale uu yidhi albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya bidcaduu ibliis ka jecel yahay macsida sufyaan baa odhanaya ya albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya lianna almacsiyata yutaabu minha waalbidcatu laa yutaabu minha waayo macsida waa laga toobad keenaa laakiin bidcada lagama toobad keeno waxaa loo jeedaa qaaliban sida badan baa loo jeedaa wa cala alghalaba ala cala aliطlaaq lianna almacsiyata yutaabu minha waalbidcatu laa yutaabu minha haddana bidcaduu ugu yeedhaya bidcadii hadduu ku kari waayo wuxuu ugu yeedhayaa dembiga kabiirada abuu ugu yeedhaya dembi weyn oo kabiiro ah waa tii saddexaad taa hadduu ka diidana wuxuu ugu yeedhayaa dembi sakiira abuu ugu yeedhaya ya ka diidana wuxuu ugu yeedhayaa yacni waxa weeye ila lmakruuh si aanu fadli iyo ajar u helin shayga laga fiican yahay ee khilaafu lafdalka ah oo makruuho karaahatu tansiiha buu ugu yeedhaya si u faa'iidin buu doonaya hadduu taa ka diido lafteeda wuxuu ugu yeedhayaa yacni mubaaxu ugu yeedhaya mubaaxa ayuu ugu yeedhaya saanu ajar u helin taa hadduu ka diido daaco iyo khayr inuu la yimaado inuu doonaayo wuxuu ugu yeedhayaa buu ila alcamal almafduul afdalku ka ilaalinaya markaana camalka laga fadliga badan yahay buu ugu yeedhayaa si aanu ka fadliga badane ajarka badan uu ka helayo aanu u helin intaasoo qadaruu marba mid istaagaya allah wuxuu yidhi fain zalaltum min bacdi maa jaa'atkum albayinaatu faclamuu ana allaha casiizun xakiim haddaad simbirixataan oo ka weecataan islaamnimada markaa waxa weeye sharaa'icdeedoo dhan inaad wada gashaan markay xujooyinka cadcad idin yimaadeen dabadeed yacni allah baa idin ciqaabi doono allah waa casiiz oo waa xakiim markaa goodi baa markaysaga ku sugan waa casiiz oo lagama qaalib noqdo waa qaalib laga qaalib noqon marka idinu idinka argoosto oo idin ciqaabo yacni markaa kama baxsan kartaan marka waxaa ku jira tahdiid iyo hanjabaad baa ku jirta markaasoo allah wuxuu inoo sheegayaa dadka marka waxa weeye islaamnimadii inay wada galaan diiday ee ka tegay wax kale ma sugayaane qiyaamadii bay sugayaan inuu allah u yimaado yowmu alqiyaama malaa'igtuna ay timaaddo oo allah xisaabo oo abaal mariyo taasunbay markaa sugayaanoo wax kale ma sugayaan taasunbay sugayaan allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa wa nasla fi cabdullaahi bni salaam wa asxaabih waxaa ku soo degay cabdullaahi bnu salaam sallaam ma aha laamku waa mukhafaf waa salaam weeye waatay culammadu markay sheegayaan ay yidhaahdaan fii kutub musalax arayga marka waxaa salaam ama magaca salaam la yidhaahdaa shan mooyaane inta kale waa mushadad oo wada salaam shanta waa tiriyaan shanta cabdullahi ibnu salaam baa ka mid a sida taqriibka nawowi iyo hayrkii baad ku arki doonta wa nasala fii cabdullahi ibni salaam wa asxaabih waxaa ku soo degay cabdullahi ibnu salaam saxaabigii la odhan jiray asxaabtiisii cabdullahi ibnu salaam wuxuu ahaan jiray eh, yuhuudi buu ahaan jiray wuxuu ahaa nin reer banu israa'iil ka mid a oo culammadii yuhuudeed ka mida dabeedna wuu islaamay nebiguu rumeeyey calayhi salaatu wasalaam dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina alyahuuda qawmun buhtun nimanka yuhuud la yidhaahdaa waa dad markaa masabit badan weeye dad masabit badan weeye hadday islaamnimadayda maqlaan aad bay ii caayayaan awalba naf ma lahayn oo sidan buu ahaayoo sidan buu ahaayoo sidan buu ahaa bay odhanayaan rasuulka ilaahayow intaynay maqlin islaamnimadayda bal weydii iyaga agtooda maqaamkan ku lahaa bal su-aal markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam weydiiyey ou yidhi kayfa sidee baa markaa cabdullaahi ibnu salaam dhexdiinna ku yahay xadiiska bukhaariga ku sugan yahy cabdullaahi ibnu salaam maqaam sideeya ayuu dhexdiinna ku leeyahay markaasay yidhahdeen huwa khayrunaa wabnu khayrina waa ka noogu wanaagsan ba yahay noogu khayrka badan kii noogu khayrka badnaana dhalay ka warramuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu islaamo acaadahu llah buu yidhahd ya ilaahay baa taa ka badbaadiyey ama allaha ka badbaadiyey markaasaa cabdullahi ibnu salaam soo baxay markaasaa dabeedna wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu allah shahaadataankii buu hortooda ka qiray waa isla majliskii markaasay waxay isla bay waxay ka yidhahdeen iskamay aamusino markii iskamay tegin huwa sharuna wabnu sharina isla meeshii iyagoo jooga ayaa waxay waa ka noogu sharka badan kii noogu sharka badana dhalay waa ka noogu sharka badan kii noogu sharka badnaana uu dhalay marka waa dad masabid badan oo dee cayb badan weeye yuhuuddu wax xaqana dee sideeda waa qiri maayaan waxaa ku soo degay buu ihi fi cabdullahi bni salaam wa asxaabih lamaa cadamuu sabta markay sabtida weyneeyeen wa karihuu libila geela iyo hilibkiisa ay karaahiyaysteen inay cunaan bacda alislaami islaamnimada dabadeed qisada uu sheegaya calaa kulli xaal ma sugna oo sanadkeedu qawi ma cabdullahi bnu salaamna kama suuragal ahaa inuu waxa weeye yahuudiyadii wax ka mida inuu iska sii haysto oo yidhaaha maalintii markaa yuhuudda la siiyey oo sabtida abaan ah baan markaa sidii u tacdiiminayaa oo jumcada ka leexanaya ama sabtii sidii u tacdiiminaya ama waxa weeye hilibkii geela aynay cuni jirin iyo caanihii geela aynay dhami jirin ayaan marka waxa weeye yadana iyagana iska ilaalinaya aan karaahiyaysanayaa mid cabdullaahi ibnu salaam ka suura gala maha marka calaa kulli xaal sanad ahaan mid sugan ma aha allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow udkhuluu fi silmi kaafa udkhuluu gala fi salmi kaafa asalmi iyo asilmi waa laba qiraa'o labada sabci marka labadaba wuu sheegaya udkhuluu gala fi silmi silmigu asal ahaan nabadgelyadaa la yidhaahdaa waxaa se looga jeedaa islaamnimada asalmi iyo asilmi labaduba waa nabadgelyada asal ahaan laakiin waxaa laga tilmaamayaa islaamnimada looga jeeda bifatxi siini wa kasriha xaalay ku sugan tahay siinka kordhigiisa iyo hoosdhigiisaba ay ku sugan tahay wuxuu ku ishaarayaa labada qiraa'o oo quraa'u sabcaha qaarba ay mid akhriyeen qaarna siinka kordhigeen fi salmi qaarna fi silmi siinka ay hoos dhigeen macnahanna waa isku alislaami islaamnimada gala marka salmi iyo silmiba wuxuu ku fasiray alislaam kaafatan xaal islaamnimadu dhammaystiran tahay gala waa xaal min asalmi ama min asilmi ay fii jamiici sharaa'icihi silmi baa laga xaalaynayaa kaafatan xaal ay dhammaystiran tahay oo sharaa'icdiisoo dhan ay tahay gala islaamnimada walaa tattabicu ha raacina khutuwaati shaytaani tallaabooyinka shaytaanka ha raacina ay turuqa shaytaani waddooyinka shaytaanka ha raacina tasyiinahu bitafriiq qurxintiisa shaydaanku idin qurxinaayo inaad sharaa'icda islaamka kala geysaan oo qaybna qaadataan qaybna ka tagtaan taas marka waxaa raacina waa mihaal uu tusaalaynayo oo khuduwaatu shaydaanka soo gudagelaayo laakiin almacna acam macnuu waa ka caamnimo badan yihi macnuu wuxuu ku dhacayaa khuduwaadka shaydaanka oo dhan aynu sharaxnay kulligeed bay ku dhacaysaa lakiin waa minha haada laakiin tan baa ka mid ah innahu shaytaanku damiirka haadu wuxuu u noqonayaa shaytaanka lakum caduwan idinka wuxuu idin ahaaday col buu idin ahaaday mubiinun ay bayinu lcadaawati cadaawadiisu caddaha mubiin abaanaa laga keenay abaana yubiinu fahuwa mubiin abaana haddaba waxay u qaybsantaa laazim iyo mutacaddi abaana waa caddaaday iyo abaana waa caddeeyey labada waa loo isticmaalaa marka meelba ka ansabka u ah ayaa lagu fasiraa halkan waxa u ansabaa abaanadii laasimka ahayd in loo fasiro mubiinun cadaawadiisu cad ahayd oo shaydaanku inuu col yahay kuu caddayn maayo marka waxa weeye tii laasimka ahayd baa loo fasiray mufasirkuna saasuu ku fasira bayinu lcadaawati cadaawadiisu ay caddahay waa abaanadii laasimka ahayd fain zalaltum haddaad simbiriixataan zalalka asal ahaan waxaa loo isticmaalaa simbiriraxada adinka uu simbiririxdo oo meesha sisibtaa uu cararo ayaa markaa loo isticmaalaa laakiin waxaa hadda looga jeedaa oo loo soo qaatay ama loo isticaarooday waxaa loo soo qaatay yacni markaa tii macnawiga ahayd oo marka waxa weeye yacni markaa khaldanka qofku khaldamo oo shareecada khilaafo ayaa laga tilmaamayaa inay ka dhigan tahay simbiriraxoo kale ka dhigan tahay oo simbirixadii shabbahayso waayo qofku hadduu dariiqa ka simbiriixdo ma taagnaanayo waa dhacayaa meeshii waa ka siibanayo hadduu dariiqa xaqa ka simbiriixdana dee waa ka dhacayaa marka isaguna jarkii buu ka dhacaya fa in zalaltum haddaad simbirixataan laakiin salladii baa waxay u qabsadaan salla kubra iyo sallatun suqra simbirixo weyn oo islaamnimada laga baxo iyo mid taa ka sokayso walow haba weynaatee iyo mid yar oo dembiga sakhiiradiiya soo gelayaan yani zalladii baa marka waxay noqonaysaa azalal calaa maraatib fain zalaltum haddaad simbirraxataan miltum can iddukhuuli fii jamiicih aad ka iilataan gelitaanka sharaa'icda islaamkao dhan aad soo gashaan min bacdi maa jaa'atkum albayinaat markii xujooyinka cadcadiidin yimaadeen iyo daliilada cadcadiidin yimaadeen dabadeed alxujaju aldaahiratu calaa annahu xaq xujooyinka markaa muuqda ee daahirka ahi ay idinku yimaadeen inuu xaq yahay yacni idiin caddaynaya markaysaga inuu xaq yahay faclamuu waxaa ogaataan anna allaha casiizun allah inuu yahay ka qaalibka ah ee aan laga qaalib noqonayn laa yucjizuhu shayun can intiqaamihi minkum laa yucjizuhu ilaahay ma cajsi gelinaayo oo shay-un shay ma cajsi gelinayo shay markaa awood darro iyo taag darro u nisbayn kara oo ka baxsanaya ma jiro acjazahu yani markaa waxa weye waa cajsi geliyey yani nasabahu ilcajzi waa ka baxsaday oo yani markaa ciddaas marka la yidhaahdo acjazahu acjaza fulana hebel buu cajzi geliyey waxaa loo jeedaa awood darradiisa ayuu muujiyey awood darra iyo cajzi buu u nisbeeyey wuu qaban kari waayey saasaa loo isticmaalaa laakiin allah cid aanu qaban karayno ma jiro cid tagdarro u nisbayn kartaa oo allah ka baxsan kartaa ma jirto laa yucjizuhu shayun shay ma cajsi gelinaayo oo taagdarro uma nisbayn karo shayun shaynaba can intiqaamihi aargoosiga allah ka aargoosanayo cid ilaahay cajsi gelinaysaa ma jirto oo minkum idinka idinka mida ah. oo allah ka baxsan karta culamada qaarkood waxay dhaheen markay fasirayeen ina allaha casiizun ay fi intiqaami casiiz wuxuu ku yahay argoosigiis laa yafuutuhu haaribun walaa yaglibuhu haalib kama markaa baxsado mid cararaa mid qaalib noqdaana kama qaalib noqdo xakiimun waa xikmad badan yahay allah fii suncih waxa uu samaynayana waa u xikmad badan yahay xakiim sida aad haddaba aragtaan jalaalaynku wuxuu maraa fii suncihi mowdic kastaba saasuu maraa waana macno qaasir ah allah xakiim wuxuu ku yahay wax walba hadday tahay wuxuu abuuraayo hadday tahay wuxuu samaynaayo hadday tahay wuxuu markaa xukumaayo iyo waxa uu sharciyeynayo iyo waxa uu odhanaayo mid walba ilaahay xakiim buu ku yahay yacni markaa odhaahdiisa iyo sharciyeyntiisa iyo xukunkiisa iyo wuxuu abuuraayo wax walba ilaahay xakiim buu ku yahay sida ugu habboon ayuu u abuurayaa ayuu u samaynayaa ayuu u xukumayaa ayuu u odhanayaa hal yanduruuna ilaa an ya'tiyahum allah hal yanduruuna miyay suganayaan ay maa yanduruuna ma suganayaan wuxuu ku tilmaamayaa istifhaamku inuu yahay bimacna nafyi haddaad aragto istifhaam ilaa ay ka daba dhacday yacni macno nafyi buu u dhacayaa waa istifhaamun bimacna nafyi ilaaba hadday daba taallo waxaad garataa in istifhaamkaasi u dhacayo macna nafyi u dhaca hal jazaau lixsaan ila alixsaan ay maa jazaau lixsaan ila alixsaan iyadoonu ilaa ka daba dhacinna inay macna nafyi u dhacdo waa dhacdaa mararka qaarkood istifaamku u dhaco hal yanduruuna ay maa yanduruuna ma suganayaan nadarka bimacna alintidaar baa loo jeedaa yantadiru taarikuuna addukhuula fii yacni ma suganayaan kuwa ka tegay gelista ay soo galaan islaamnimada sharaa'icidiisa inay soo wada galaan kuwa taa ka tegay oo diiday ma sugayaan ilaa an yaatiyahum allahu inuu allah u yimaado mooyaane wax kale ma sugayaan wax kale ma sugayaan aayadda laqbadii koowaad waa laqbaynay macnaha looga jeedo culammada qaar waxay u fasireen in laga tilmaamayo ilaa an yaatiyahum allaahu in cadaabka ilaahay ama amarka ilaahay inuu u yimaado waxayna yidhaahdeen cadaab adduunye ayaa laga tilmaamaya waa waciid loogu goodiyaayo cadaabkii adduunyada bacdi baa saa u fasira se culammadu u badan yihiin tafaasiirta laga soo wariyey saxaabada iyo taabiciintuna ay sheegayaan in aayaddan looga jeedo ilaa an yaatiyahum allahu fii dulalin min alghamaam in laga tilmaamayo yowmu alqiyaama waana sida cabdullaahi ibnu cabaas laga soo wariyey waa sida jamaacaad taabiciinta ka mida laga soo wariyey oo mujaahid iyo qataada iyo ay ka mid yihiin abulcaaliye iyo yacni marka waxaa taabiciin badan sida laga soo naqliy wey marka waxay ku saabsantahay aayaddu yowmu lqiyaama waana sida mufasiriinta qaarkood ay ku gaabsadeen sida tafsiir ibnu kasiir iyo tafaasiir kaleba waa siday ku gaabsadeen ibnu jariir atabari ibnu abi xaatim riwaayaadka markaysa waxaa laga soo warinaayo yacni saxaabada iyo taabiciinta aad buu u soo arooriyey ibnu abi xaatim biasaaniidiha sanadadeedu ku soo arooriyey isagoo sheegaya yacni markaysaga ciddii sidaa ku fasirtay oo ama saxaaba ah ama taabiciin ah yacni markaa sheegay marka imaatinkan waxaa laga tilmaamaya sida saxiixa ah imaatin ilaahay imanaayo waxaan u imanaya lifasli qadaa'i bayna alkhalaa'iq bayna alawaliin waalaakhiriin yacni si u kala xukumo ilaahay khalaa'iqda dadkii hore iyo dadka dambeba siuu ilaahay u kala xukumo ayuu markaa u imanaya oo u xisaabo u abaalmariyo ciduu jannaynaayo iyo ciduu naarayo cid walba waxa uu kala xukumayaana dadkoo keliya ma ahee insi iyo jin iyo khalaa'iqda kale ee marka arlada ku nool xataa xoolaha iyo bahalaha waxay isu geysteen baa la kala xukumaya latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha xataa yuqaada lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarnaa waata nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa uu yidhi latu'addunna alxuquuqa ilaa ahliha u guddeenoo u guddeen oo waa u gudaysaan xuquuqda ehelkeedaa u gudaysaan xataa yuqaada lishaati aljalxaa'i min ashaati alqarnaa ilaa looga qisaaso oo looga gooyo ama looga jaro neefkii adhiga ahaa ee seenyoonaa ee neefka adhiga ah ama rida markaa waxaa geesaha lihii ay geeska ku mudday ama ku humaajiday yacni marka ama ku hirdiday ilaa looga gooyo o looga jaro yacni cadligiisu ilaahay muujinaya iyadoo ayna markaa wax ahlu takliif ahayn oo ayna caqli lahayn ayaa haddana xoolihii iyo bahalihii waxay isu geysteen loo kala jarayaa oo loo kala qisaasayaa idhaaran licadli ya yacni waxa weeye xaqa in ciddii lahayd loo celiyo ya xaqa ciddii lahayd yacni markaa loo celiyo bacda dalik marka iyaga loo kala qisaaso waxay isu geysteen ayaa lagu odhanayaa kunuu turaaban sida aasaarta ku soo aroortay ciid noqda markaasaa ciid laga yeelaya yacni bahalihii iyo xoolihii iyo ashyaadaas waxaa laga yeelayaa dabeed ciid baa laga yeelayaa oo kunu turaaban baa lagu odhanayaa marka loo kala gooyo waxay isu geysteen waa marka gaalku tamaniyaayo o jeclaysanaayo in isagana ciid laga yeeli lahaa yaa laytanii kuntu turaaba waa marka odhanaayo gaalku odhanaayo yaa jinnigi insiga marka waxa weeye yaga la xisaabo dee janno iyo naar bay markaysa markaa gelayaan yacni qaar jannada gala iyo qaar naarta galaba jannada iyo naarta ayay markaa gelayaan qolna jannaa la gelinaya qolna naar baa la gelinaya haakada marka tafsiirka saxiix ahi waa kaas weyi nadarkana waxaa loo jeeda macna alintidaar waayo nadar marka waxa macnaha loo isticmaalo mawdican waxaa looga jeedaa intidaar iyo sugashaa loo jeeda hal yanduruuna ay maa yanduruuna ay maa yantadiru taarikuuna adukhuula fiih ma suganayaan kuwa ka tegey gelitaanka ay islaamnimada sharaa'icdiisa soo galaan ama ay wada galaan kuwa ka tego iska daayey wax kale ma sugayaan ilaa an yaatiyahum allahu inuu allah u yimaado mooyaane wax kale sugi maayaan attaarikuuna wuxuu fasirayaa waawu damiirku cidda u noqonayo oo yanduru faacilkeedu waa waawu damiir waamu damiirkaasi wuxuu u noqonayaa azaalluun kuwa simbiririxday ama attaarikuuna fi dukhuuli fi sharaa'ifi lislaami kaafa kuwa ka tegey islaamnimada sharaacdiisa inay wada galaan kuwa ka tegey baa laga tilmaamay markaa saas aawadeed buu attaarikuuna adukhuula fiihi uu yidhi bacdi waxay yidhaha azaalluuna inuu yidhaahdo ayaa sii fiicnay laakiin zalalka laftiisa hadda ay u fasiray mufasirku in laga tilmaamayo zillat alkubraa tan waciidku ku jiro oo dee waxa weeye zilladaasi ay tahay islaamnimada markaysagaa in laga tago qaadashada la qaadanayo laga leexdo ilaa an yaatiyahum allahu inuu allah u yimaado mooyaane ay amruhu amarka ilaahay inuu yimaado mudaaf buu qadarayaa amruhu waa amrullaahi amarka ilaahayna looga jeedo cadaabkiisa laga tilmaamaayo ka qowlihi waxay la mid tahay hadalkiisa allahu yidhi aw ya'tiya amru rabbik ama amarka rabbigaa uu yimaado ay cadaabuhu cadaabkiisu uu yimaado amarka rabbi waxaa looga jeedaa cadaabka ilaahay baa loo jeedaa marka hadda mawdicanba waxaa loo jeedaa amarka ilaahay baa imanaya mise allah baa imanaya saxiixu waxay tahay in mawdican looga jeedo in allah imanaayo aasaarta markaysagaa salafiga ah oo taabiciinta laga soo wariyeyna waxay sheegayaan in allah u imanaayo lifasli qadaa si uu marka u kala xukumo addoommada inuu imanayo aayado kalena waa laynoogu sheegay wa jaa'a rabbuka walmalaku safan safa rabbigaabaa imanaya malaa'igtuna waa imanayaan iyagoo sufuufa bay imanayaan safaf kala dambeeya iyagoo ah ayaa malaa'igta ilaahayna ay imanayaan marka sidaas aawadeed waxa markaa saxan in la yidhahdo allah baa imanaya imaatinkay allah imanayana waa imaatin kayfkiisa iyo qaabkiisa aynaan garanayn ee sida laynoogu sheegay aynu rumaynayno sida laynoogu sheegay aynu rumaynayno marka amarka ilaahay baa imanaya in lagu awilo waxay khilaafsan tahay sidii marka waxaway salafku marka ay mareen oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'immadii hore dariiqii ay mareen bay khilaafsan tahay waxaa laga soo noqliyaa a'immadii hore imaam ka mida oo xamaad ibnu abi xaniifa inuu yidhi qolo bidcoolayaala isagoo la hadlaya ayaa wuxuu yidhi waja'a rabbuka walmalaku safan safa waxaad ka warrantaa haddii layaha malaa'igtu ma imanayse amarka malaa'igtaa imanaya ka warran malaa'igtu ma imanayse amarka malaa'igtaa imanaya haddii la yidhahdo ka warran buu ku yidhi markaasay yidhaahdeen waa gaalnimo markaasuu yidhi oo waxa weeye allahna may allah amarkiisaa imanaya buui oo dee waja'a rabbuka walmalaku safan safan malaa'igtu ma imanaysee amarkoodaa imanaya maxay gaalnimo u noqotay ee allah ma imanayee amarkiisaa imanayana gaalnimo u noqon weyde ila labadaba ilaahay wuxuu sheegay in markaa imanayaan walow haba kala duwanaada labada imaatine ya yacni waa xuja qaasima marka waxaa weeye a'imadii salafku waxay itlaaqi jireen imaatinka in allah imanaayo laakiin dee waxa weeye tashbiih lagu samayn maayo imaatinka khalqigu la mid yahay lo odhan maayo waa imaatin imaatinka makhluuqa la mid ahay kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanayn sida laynoogu sheegay aynu u rumaynayno nu'minu bihi kamaa warad sida u soo arooray baynu u rumaynaynaa laakiin waxaynu leenahay waa imanayaa yacni imaantiin aan imaantinka makhluuqa la mid ahayn buu imanaya kayfkiisa iyo qaabkiisana aynaan garanayn sida la marinayo sifaadka ilaahay kale dariiqa la marinaya la marinaya waa isbaat tamsiil iyo tashbiih aanu ku dheehnayn oo tashbiih ka maran iyo tansiih allah la nasahaayo oo tacdiil ka maran in sifadii laga marnaysiiyo kamaalkii ilaahay loo diido allah wuxuu u imanayaa lifasli qadaa'i bayna khalqih fii dulalin ay maca dulalin hadhan la jirkood buu imanaya abulcaaliya oo taabiciinta ka midii wuxuu yidhi taqdiim iyo ta'khiir baa ku sugan oo wuxuu yidhi macnuu wuxuu u dhacayaa waalmalaa'ikatu fii dulalin min alghamaami buu u dhacayaa abulcaaliya oo taabiciintii ka mid a taabiciintii cilmiga saxaabada ka qaadatay buu ka mid ahaa wuxuu yidhi waxaa loo jeedaa fii dulalin min alghamaam cidda ku imanaysa waa malaa'igta yani tajiiu lmalaa'ikatu fii dulalin min alghamaam macnuhu saasuu u dhacayaa buuri wallahu yajiiu fii maa shaa ya ilahayna wuxuu doono ku imanay yani saasay cabireen laakiin culamada sidooda u daayey umay fasirin inay fiidu darfiyo tahay oo allah ku dhex sugan yahay ee waxay u fasireen bimacnaa maca ama bimacnaa cala culamada qaar waxay tasriixiyeen maca macnuhu inuu dhacayo sida ibnu cuthaymiin laftiisuba uu tilmaamaayo fii dulalin ay maca dulalin hadho jirkood buu allah imanayaa jamcu dulla dullatun dulal min alghamaami oo daruuro ah asaxaabi hamaam saxaab bay la macnaatay oo daruuraha waalmalaa'ikatu malaa'igtuna waa imanayaan ilahay shay makhluuqoo koobaa ma jiro marka waxa weeye hadhadh buu ku dhex jiraa ma suuragal aha ilahay wax koobayaa ma jiro ilaahay makhluuq ma koobo ilaahay makhluuq ma koobo walmalaa'ikatu malaa'igtuna waa imanayaan wa qudiya alamru arrinkii baa la xukumay ay tama amru halaakihim waxa dhammaystirmay arrinkii halaagooda wa qudiya alamru sida saxiixa waxaa laga tilmaamayaa xaggii qiyaamada in looga jeedo laakiin akhbaarta qiyaamada ku saabsan sida maadiga looga dhigo ayaa tanna looga dhigay kaannahu sida loo hubo ay ka dhigan tahay wax dhacay oo tegay oo kale ay ka dhigan tahay wa jaa'a rabbuka walmalaku صفا safan siiqadu waa maadi laakiin waxaa loo jeeda wuu iman doonaa laakiin maadiga waxaa looga cabiray litaxaquqi wuquucih wa nufika fi suuri fasaciqa man fi samaawaati waman fi alardi ila man shaaa allah wa nufika waa siiqa maadi uma nufika fiihi ukhra waa siiqa maadi haddama aragta siiqooyinka maadiga waxaa looga cabbiraa qiyaamada in laynoo tilmaamayo sida loo hubo inay xaqiiqo tahay dhicitaankeedu waxay ka dhigan tahay kaannahu qad waqaca watam shay dhacay oo kale inuu la mid yahay sida loo hubo ayaa laga tilmaamay wa qudiya alamruna waa saasi laah arrinkii baa la xukumay oo bimacnaa waxa weyaan dhammaystirmay yacni waxa weye waa la xukumi doonaa baa laga tilmaamaya arrinkii halaagood iyo cadaabkooda ku saabsanaa hadday sidaa ku dhintaan wa ila allaahi turjacu lumuur xagga allah oo keliya loo celinayaa umuuraha bilbinaa'i lilmafcuul mafcuul loo bineeyo turjacu waalfaacil iyo faacil loo binayo tarjicu midna waa min arajci midna waa min arujuuc turjacu min arajci oo celinta ah ya wa rajacahu waxay qaadanaysaa markaa mafcuul bay qaadataa fain rajacaka allahu ilaa taa'ifati minhum falaa tarjicuuhunna ila alkufaar yarjicu bacduhum ila bacdin ilqawla waxa weye waa mutacadi waa min arajci raddi bay la macnatay marka turjacu bimacnaa turaddu waa loo celinaya alumuur tarjicu wa min arujuuc waa laazim rajaca yarjicu wuu noqday weyy wa ila llahi xagga allah oo keliya tarjicu lumuur qiraa'ada kale umuuruhu u noqon doonaan fi laakhirati aakhira gudaheeda fayujaazi kullan bicamalihi wuxuu ku abaalmarinayaa mid walba camalkiisa sal banii israa'iila kam aataynaahum min aayatin bayina allah wuxuu yidhi sal weydii banii israa'iila ubadkii israa'iil weydii kam aataynaahum imisaanu siinay min aayatin aayad aannu siinnay aayaddaasoo bayinatin cad waman yubaddil ku kastoo bedela nicmat allaahi nicmada ilaahay min bacdi maa jaa'athu markii nicmada ilaahay u timid dabadeed ku beddela kufran gaalnimo ku beddela kufran baa muqadar ah fa ina allaha allah shadiid alciqaab waa ka ciqaabkiisu daran yahay weyi zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii waxa loo qurxiyey kafaruu gaaloobay alxayaatu dunyaa nolosha adduunyaa loo qurxiyey wa yaskharuuna min aladiina aamanuu waxaa nolosha adduunye loo qurxiyey wa yaskharuuna ay walxaal hum yagu yaskharuuna ay ku dheelleelayaan min aladiina aamanuu kuwa rumeeyey ay ku dheeldheelayaan ayaa nolosha adduunya loo qurxiyey jumladani waa xaaliyo wayaskharuuna min aladiina aamanuu waladiina itaqow fawqahum yowma alqiyaamah waladiina kuwii itaqow allah ka baqay oo cisyaankiiyo mukhaalafada iska ilaaliyey oo sharciga raacay fowqahum korkooday ku sugnaadeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaame oo kuwa muttaqiintaabaa ka koreeya oo ka sarreeya gaalada maalinta qiyaamo ka korreeya adduunyada hal iskaga digto laakiin aakhiro waxa caddaanaayo martabadooda iyo darajadooda wallahu allah yarsuqu waa arsaaqayaa man yashaau ciduu doono inuu arsaaqo bigayri xisaabin yacni arsaaq buu arsaaqayaa yacni markaa xisaab la'aan ku dheehan ayuu arsaaqayaa yacni wuxuu arsaaqayaa arsaaq fara badan oo aan marka waxa weeyaan yani khalqigu ayna xisaabin karin ama dadku ayna xisaabin karin allah wuxuu inoo sheegayaa nimankii reer banu israa'iil aayaad badan iyo waxyaalo badan ay wax ku qaataan in la tusay oo la siiyey haddana maca daalik nicamkaa ilaahay siiyey inay ka abaalka dareen oo yacni markaa ay kufri ku beddeleen waxaanay ahayd xaqoodu dee inay markaa sharciga u hoggaansamaan oo nicamka ilaahay siiyey ka shukriyaan oo aayaadka allah siiyey ku cibro qaataan oo ay sharciga ku qumanaadaan oo ku toosnaadaan laakiin maadaama iyagu markaa waxa weeye ay xumaadeen waxay markaa ku dambeeyeen inay markaa nicamkii ilaahay iyo aayaadkii ilaahay kufri ku beddelaan oo ay wax ku qaadan waayeen allah wuxuu gu goodiyey cadaab daran maayo cadaabka ilaahay waa daran yahi maxaa laynoogu sheegaya mujarad taariikh baa maya waxaa macnuhu u dhacayaa idinkuna sidii oo kale ha noqonina oo ka fiicnaada oo dariiqoodii ha raacina waayo nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ummaddiisu inay raaci doonto ummadihii hore waddadoodii latatabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraaca xataa low dakhaluu juxra dabbi la dakhaltumuuh nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad raaci doontaan waddadii ummadihii idinka horreeyey ama waddooyinkii ummadihii idinka horreeyey sunana man kaana qablakum sanana ama sunana waxaa u raaci doontaan taakataako iyo dhudhundhudhun ayaa u raaci doontaan wax kale iska daaya haddii god markaa bahalka yare dabbiga la yidhaahdo waa bahal mansacagaleyda ama mansallugalayda kolba sidaad u taqaan waa bahal markaa u eeg oo fasiiladiisa laakiin ka yar yacni waa ka yar yahay laakiin sida kale waa ugu eg yahay tan mansacagalayda la yidhaahdo ama manse lugalay dadka ba mid bay ku magacaabaane waral baa lugatu lcarab lagu yidhahdaa waral tani dabbigii maaha ismuha waral waral baa la yidhahdaa laakiin taa la fasiilada ah ee ka yar xajmi ahaanna aad bay uga yar tahay laakiin waa la fasiilo shakligana aad iyo aad bay ugu yartahay god bay markaa yeelataa yacni godkaa dabbiga haddii xataa ay geli lahaayeen intuu cidhidhi ka qabo waa ka dabageli lahaydeen baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa tamaamu lmushaabaha ya xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh qaaluu ya rasuula allahi al yahuudu rasuulki ilaahay oo kuwaasi ma yahuudiya nasaara qaala faman haddaba ayu yacni xadiis kale oo faris iyo ruum sheegayana waa jiraan culammadana waa kulmiyaan oo waxay dhahan wixii siyaasaadka ku saabsan iyo umuurahaas iyo maamulada iyo sida wax loo maamulo ya iyo dadka waxa lagu maamulayo yacni qawaaniinta iyo xeerarka shareecada khilaafsan iyo dulmiga iyo jabaruudka yacni faris iyo ruum baa markaa kaga dayan doontaan ama waxyaalaha marka kale yani waxaa kaga dayan doontaan yahuud iyo nasaara marka marka laynoo sheegay inay reer banu israa'iil sidan sameeyeen nebiguna ka warramay calayhi salaatu wasalaam in eh, sanamkooda iyo waddadooda la raaci doono waxaa marka macnuhu dhacaya macna taxdiir buu dhacaya saas aawoodee a'immadii salafka qaarkood waa taydhahan sida sufyaan kullu maa dama allahu alyahuuda walnasaara fi lqur'aani fahuwa lana wax kastoo ilaahay yahuud iyo nasaara uu ku ceebeeyey qur'aanka gudihiisa inagu inoo sugnaaday yacni markaa digis laynooga digaayo ya waa taxdiir innaga laynooga digaayo oo la leeyahay waddadoodii ha raacina laynagu leeyihi macnuhuusaa u dhacay axaadiista qaar waxaa ku soo aroortay yacni markuu nebigu ka warramaayo ummadii hore waxay sameeyeen oo dhan ummatu muxamed inay samayn doonto waxaana loo jeedaa qayb ka mid midaa ah samayn doontee kulligeed baa samaynaysa muraadku ma waayo ummatu muxamed inaan khayr ka suulayn oo cid qumman laga helaayo nebigaa sheegay la tasaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduru man khadalahu alxadiisa axaadiista mutawaatirka waa taysaa ku soo marka nebigu wuxuu gaadhsiiyey xataa low kaana fiihi man yaati ummahu calaniyatan la kaana fii ummatii man yafcalu dalik wax kale iska daaye haddii ummadii hore uu ku jiri lahaa mid hooyadii si cad oo yacni caddaan ah oo aan qarsoodi ahayn yacni markaa mid fuulaa hadduu jiri lahaa ummatu muxamedna cid sidaa samaysa waa laga heli lahaa sida markaa tashabuha iyo yacni markaa isu ekaysiinta iyo dariiqa ahlu kitaabka la raacaya siday u darnaanayso ayuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam aayadda kale ilaahay wuxuu inoo sheegay kuwii gaaloobay waxaa loo qurxiyey nolosha adduunyaa loo qurxiyey markaasay noloshii adduunya aad u jeclaadeen ya markaasaa waxa weeye dee khayr oo dhan iyo wanaag oo dhan ba uga tageen hadday iimaan tahay iyo hadday wax kastoo wanaagsanba tahay yacni marka xumaantaasay markaysaa marka ku sugan yihin waata leeyahay xubu dunya ra'su kulli khati'a xikmad ahaan baa loo yidhahdaa xadiisnimo uma sugna waa mawduuc waa been abuur in nabiga loo nisbeeya laakiin waa xikmatu min alxikam xubu dunya ra'su kulli khati'a waa xikma adduunyada jacaylka la jeclaaday ziyaadada ahi yacnii dembi kasta waa ta markaa u madaxda ah oo qofku hadduu adduunyadii aad u jeclaado aad uga daba dhaco dee xumaan kasta waa ugu dhacaya xumaan kasta waa ugu dhacaya waxay ku xambaaraysaa qatiicat raxim waxay ku xambaaraysaa yacni xumaanihii yacni dulmigii qasbigii sariqadii tuugadii ribadii xumaantii waxay ku xambaaraysaa dadka markaysaa xoolahooda inuu ku laayo ku dilo saasay ku xambaaraysa waxay ku dheeleelayaan muminiintay ku dheeleelayaan oo iska sarraysiinayaan xoogaaga maalkee la siiye aawadeed ya laakiin caaqibadu waxay ku dambaynaysaa yacni muminiinta mutaqiinta ahi inay aakhiro ka korrayn doonaan yacni gaalada xisan wa macnan si walba uga korraynayaan si xisi ah iyo si macnawiya mid walba allah waxau yidhi sal banii israa'iila sal yaa muxamadu waxaad weydiisaa muxamadow banii israa'iila ubadka israa'iil waxaad weydiisaa tafiirtii israa'iil waxaad weydiisaa tabkiitan canaanaad canaananayso aawadeed waa canaanta kulul weeye tabkiitku bakkatahu bimacnaa wabbakahu yani waxa wey canaan kulul mm. tabkiitan canaan markaa waxa kulul aawadeed yani waxaad u weydiisaa kam aataynaahum imisaanu siinay kam istifaamiyatun waa mid markaa su'aalnimo loo nisbeeyo mucalliqatun mucalliqatu sal sal waxay ka xidhaysaa can mafcuuli inaad u idaafayso iyo inaad markaa yacni markaa mafcuulnimo uga dhigto oo markaysaa tanwiiniso labaduba iska bannaana laakiin laamka waa inaad hoos dhigtaa mucalliqatu sal sal waxay ka xidhaysaa yani sal baad markaa u idaafaynaysaa biqasdi lafdiha sal waxay ka xidhaysaa can mafcuuli haani mafcuulka labaad bay ka xidhaysaa wa hiya haani mafcuuli aatayna tacliiqu waxa weeye waa istilaax naxwi ah waxaa laga tilmaamaya lafdan inay ugu camal fasho inay ka xidhayso laakiin eh, markaa eh, sida kale ay ugu camal falayso laakiin xagga lafdiga inay kaga camal fasho ayay markaa waxba ka xidhayso wahiya marka salba waxay qaadanaysaa laba mafcuul marka mafcuulkii koowaad waa haysataayo waa baniy mafcuulkii labaad halkii marka la sheegi lahaabaa markaa waxawaa la keenay istifaamkan istifaamkana wax ka horreeya kuma camal falaan laa yacmalu fiihi maa qabla waxaa ka horeeya kuma camalfalay waayo sadaarat lkalaam buu leeyihi istifaamku waa inuu hadalka ugu horreeyaa saas aawadeed wax ka dambeeya mooyaane wax ka horreeya kuma camal fali karaa saasaa la odhanaya waxay way tacliiqisayo dabeed marka waxay noqonaysaa xagga maxalka ayuunbay markaa noqonaysaa inay waxa weeye markaa jumladu noqoto yacni mafcuulkii marka ay noqoto mafcuulkii labaad wa hiya saani mafcuuli aatayna wa hiya kamtu saani mafcuuli aataynaa labada mafcuule ay aataynaa qaadanayso kii labaad weeye aataynaahum mafcuulkii koowaad waa haysataayo waa damiirka haada miimkuna waa calaamat ljamci mafcuulkii labaadna waa muqadamo kamta weeyi waa mafcuulkii labaadee aataynaa ay qaadan lahay ilaa aataynaa waa bimacnaa actaynaayo laba mafcuul bay qaadataa wa mumayizuha mumayiskeedu waxaa tamyiizinayaa waa min aayatin weeyi ibhaam baa iskaga jira de kam marka mumayiskeedu wuxuu noqonayaa in min lagu jaray oo min aayatin xagga aayadeed ah kam aataynaahum imisaanu siinno min aayatin xagga aayadeed ah aayaddaasoo bayinatin cad daahiratin yacni muuqato cad ka falqi albaxri yani waxaa loo jeedaa aayado fara badan baanu siinay ka falqi albaxri waa sida baddii loo kala dhambalay ee dabeedna ay ka gudbayeen ee ka tallaabayeen waxaa looga dhigay biyo fadhiya yaa biyo fadhiyaa looga dhigay markaasaa waxa weeye mawjad waliba waxay noqotay sidii buur oo kale noqotay sidii buur oo kale ayay noqotay fakaana kaana kullu firqin katawdi alcadiim markaasaa qayb kastaaba waxay noqotay sidii buur weyn oo kale noqotay fadrib lahum ariiqan fi lbaxri yabasan laa takhaafu darakan walaa takhsha waxaan uga yeelay ariiqan fi lbaxri bimacnaa u sabab baa looga jeedaa ku dhufa markaad ku dhufato yani waxa weeye waa ka yeelaysa fadrib lahum ariiqan fi lbaxri yabasan waa qallaalayin weliba qoyaan xataa ma leh maha dhooqe iyo qoyaan iyo inuu sileeyi in biyo ku jiri jireenba lama moodo waa qallayn ariiqan fi lbaxri yabasan laa takhaafu darakan walaa takhsha ka falqi lbaxri waa sida baddii loo kala dhambalay ee bimacnaa biyaha loo fadhiisiiyey si ay uga tallaabaan reer banu israa'iil yacni marka reer banu israa'iilkii mu'miniinta ahaa nabi muuse iyo nebi haaruun iyo mu'miniintii rumaysa ee raacday ka farqi albaxri wa inzaali ilmanni waasalwa iyo sida in loo soo dejiyey manni malab cireed loo soo dejiyey yacni shay macaan oo markaysa waxa malab oo kale ah yaan cirka looga soo daadiyey dhirta korkooda ugu dhacayay baa layidhi waa wakhtigay tiiha ku sugnaayeen shahwareer bay ku sugnaayeen way degaysnaayeen afartan sano marka de waxa weeye markaa meelay biyo u doontaan iyo meelay marka waxa weyaan yani cunto u doontaan iyo may garanayn meeshay ka tageen bay marba ku soo noqonayeen saas u wareegaalaysanayeen tiihi bay ku jireen dayn marka si aan waxa waxaweye bacadku u baabi'in ayaa dallaalnimo looga dhigay qorraxdiina bacadkaasi si aan u layn dallaalnimaa looga dhigay wa dallalnaa calayhim alghamaama yacni malabkaana waa loo soo daadinayey iyo hilib shimbireed baa loo soo daadinayey marka malabkii wax la cabbo iyo wax la cunaba waa ugu filan yihi ya tamar badan iyo awood badanna waa ka helayaan hilib shimbireedkuna waa nafci badan yahay waa waxtar badan yahay waa waxtar badan yahay wuxuu ugu soo dhacayaa la yidhi dhulka kuma dhacayn dhirta korkooda deedna waa ka guranayeen maalinba marka intaa ay cunayaan ayaa u soo daadanaysa maalinta jimcaha ayaa laba maalmood laysu soo raacinayay maadaama sabtida inay wax soo gurtaan aynay u bannaanayn oo camalkii loo diiday maalinta sabtida waxaa laysu soo raacinayey waxay maalinta jimcaha iyo maalinta sabtida cunayaan ayaa la soo raacinayey maalmaha kale maalintaa waxa la cunayin baa loo soo daadinayay saasay marka ah wa inzaal ilmanni waasalwa inagii hore u soo aragnay fii awalka suuradda waynu ku so aragnay attaranjabiin waaynu soo aragnay waa manigaasuma malab may ku fasireen culamadu waa shay macaan oo kale xalwa ah oo markiisa marka waxaan yani malabkoo kale shabbahaya oo cirka uga soo dhacaya dhirta korkoodana ugu soo dhacaya attaranjabiin qaar baa atturanjabiin u dabdiyey laakiin badanku taada waa kordhigaan asalwaana waa nooc shimbiraha ka mid a waa tayrun yashbahu sumaana waa shimbiro shabbahaya muungaabta ama muungaab weeyaan ma way fabadaluuha kufra waxay ku bedeleen kufri iyo gaalnimo ayay ku bedeleen waman yubadil nicmat allaahi ku kastoo ku bedela nicmada ilaahay nicmada ilaahay waxaa loo jeedaa wuxuu allah ugu nicmeeyey waayo nicma waxaa loo isticmaala mar incaamka oo ficilullaahi ah marka ficlullaahi ma bedelayaana waxaa loo jeedaa almuncamu bihi waxa lagu nicmeeyaa loo jeeda oo nicmo laga tilmaamay waman yubadil ku kastoo ku bedela nicmat allaahi nicmada ilaahay ay maa ancama bihi calayhi min alaayaat wuxuu allah ugu nicmeeyo aayaada ah liannaha sabab lhidaaya maxaa nicmo loogu magacaabay liannaha sabab lhidaaya waxa aayaadku sabab u yihiin hanuunkay sabab u yihiin mar hadday hanuunka sabab u yihiinna waa nicma waa nicma cadiima min bacdi maa jaa'athu markay nicmada ilaahay u timid dabadeed oo aayaadkaasi u yimaadeen dabadeed ku beddelay kufran in la caam yeelana waa surowdaa si aayaadka iyo nicamka kaleba usoo galaan oo nicmadii markaysa markaa diiniga ahayd iyo nicmadii dunyawiga ahayd mid walba ka ku bedela kufri waayo nicmada dunyawiga lafteeda waa in laga shukriyaa nicmada diinigaana waa in la raacaa aayaadkii markaysa marka waxaan yani waxay keensanayeen lala yimaadaa oo xaqii ay caddeeyeen loo hoggaansamaa nicmadii adduunyana laga shukriyaa nicmadii adduunya haddii laga shukri waayo anicam dunya dee waa kufraan nicma ya marka macnaha haddii saa loo caam yeelo si ay u soo gudagalaan aayaadka iyo nicamka kale dunyawiga ah oo macnuhu u dhacaayo nicmat addunya iyo nicmat addiin yacni mid walba aayaadkii oo e, nicmo diiniya saabaaya ama nicmo diiniya ah iyo waxa weeye nicamka kale ee dunyawiga ah waxay cunayaan iyo waxay cabbayaan iyo waxau ilaahay siiyey ugu deeqay ee kale min bacdi maa jaa'athu markaa nicmadaa ilaahay u timid dabeed nicamkaa ilaahay u yimaadeen hal nicmo lagama tilmaamaayo waa mudaafun ila mucaraf waxay faa'idaynaysaa maxay cumuum cumuum bay faa'idaynaysaa wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmat allaahi baa la yidhi haddana laa tuxsuuha baa la yidhi marka nicmat allaahi waxay markaa la mid tahay nicamka ilaahay oo dhan xagga cumuumka laga qaata idaafada macrifada loo idaafeeya laga qaata ma udifa ila mucaraf fahuwa caam cumuum buu faa'iideynaya min bacdi maa jaa'athu markay u timid dabadeed ku bedela kufran kufri ku bedela kufran waa mafcuulkii labaad oo yubadil waxay qaadataa laba mafcuul laba mafcuul bay qaadata iyadoo la tasriixiyana waa jirta qur-aanka alam tara ila aladiina badaluu nicmat allahi kufran wa axalluu qawmahum daara albawaar kufran baa la tasriixiyey aayaddaa kale kufran kufri ku bedela fa ina allaha allah shadiidulciqaabi waa ka ciqaabkiisu daran yahay lahu isaga ciqaabaayo an yucaaqibha allah waa ciqaabayaa fa ina allaha shadiidu lciqaab yacni lahuda wuxuu u qadarayaa jumladu ka dhigay yacni markaa jawaabtii shardiga jawaab shardigay ka dhigay weji kalaa bannaan oo ah in la yidhaahdo yacni waxa weeye jawaab shardiga waa la qadarayaa tanna waa tacliil ka dambeeya yucaaqibuhu allah waa ciqaabaya muxuu u ciqaabayaa fa ina allaha shadiid alciqaab wejigaasana sii fiican muxuu u fiican yahay ficlu sharti iyo jawaabu sharti marka la eegaayo labadu mid walba waa inay yihiin wax mustaqbali oo dhici doonaa ya in taqum aqum haddaad kacdo waan kacayaa isaguma taagna mogta markuu kacu kacayaa soo maa labada mid walba wax wax xasili doonaa allahna mar walba waa shadiid alciqaab waxa weeye asmaadiisay ka mid tahay shadiidulciqaab inuu yahay wuu ku sifaysan yahay sidaas marka saas aawadeed wax sii fiican inta markaysa marka waxa jawaabta la qadaro in marka waxa weeye marka tacliil laga dhigo fa ina allaha shadiid alciqaab yucaaqibuhu marka la qadaro tanna calaa kulli xaal waa weji haddii aad jawaab shardiga ka dhigto waa inaad markaysa waxa raabidkii marka u yimaadaan shadiidulciqaab waa ka ciqaabkiisu daran yahay lahu isaga ciqaabaay taasaa rabdinayso ku xidhaysa zuyina aladiina kafaruu zuyina waa la qurxiyey liladiina kuwii waxaa loo qurxiyey kafaruu gaaloobay min ahli makka wa misaal ahlu maka kuma gaar aha waa kuwii sababta uun marka waxa lahaaye wakhtiga lala khitaabay ugu badnaayeen ama ugu dhowaayeen wa ilaa inay caamtaha fiican waana sida mufasiriin badan ay mareen oo ibnu jariir atabari iyo ibnu kasiir iyo mufasiriin fara badani siday cumuumkay ku tageen zuyina waxaa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay ama ahlu maka ha ama qeyrkooda ha aadaane alxayaatu dunya nolosha adduunyaa loo qurxiyey bitamwiihi yacni waxaa loogu qurxiyey yacni tamwiih yacni shaygu waxaanu ahayn marka looga dhigo ayaa layahay mawaha yani waxa weye beenbeen baa waxaasoo kale loogu qurxiyey marka laga tilmaamaa ya dajaal markay sheegayaan waxay yidhahdeen almumawih alkadaab yani waxbuu qurxinayaa oo dhallalaalinaya marka adduunyadii waxaa marka waxaa loogu qurxiyey yacni qurxun marka iska beenbeena markaysa markaa loo qurxiyey oo markaysaga ay loo dhaldhalaaliyey yani dhaldhalaan markaysa iska zaa'ifo liitaan hmm. kaanahu aanu xaqiiqo ahayn waxa u qurxinaya shaytaan baa u qurxinaya waayo xumaan kasta isagaa u aabba ama laha bitaqdiir min allah waxaa laga tilmaamayaa maadaama wax kasta oo dhacayaba allah qadaray mashii'ada ilahay qadarigana ku dhacayso yacni in la yidhaahdo allah baa u qurxiyey laga tilmaamayo laakiin ta'adub allah laga eedeysanayo ayaa markaa yacni oo ta'adubka layna baraayo baa zayina looga cabirayo ee shayga xumaanta ah isagoo mufradan waxba la socon allah markaa si toosa looguma tiiriyo ama faacilkaa la qariyaa ama waxaweye shaytaan iyo naftaa loo tiiriyaa ama wanaagga iyo xumaantaa la ysku daraa dabeedna markaasaa waxaa yani markaa allah loo wada tiiriyaa ya yani marka allah loo wada tiiriya inta laysku daro wainna laa nadri asharun uriida biman fi lardi am araada bihim rabbuhum rashada wainna laa nadri asharun uriida bashar baa lala doonay laakiin markii la sheegaayey marka waxa weyan yani khayrkii maxaa lay am araada bihim rabbuhum rashada haddama arta marna shaydaankiiyo naftaa loo tiiriya wamaa ansaanihu ila shaytaan shaytaan mooye cid kale ima ilowsiin waxa ilowsiyayoo qura shaytaan wamaa ansaaniihu ila ashaytaan marna waxaa loo tiriyaa nafta qul huwa min cindi anfusikum xagga nafiyiinu ka ahaada marna waa la ysku daraa khayrkiiyo sharkaba markaasaa allah loo wada tiriyaa qul kullun min cindi illaah yacani dhammaan xagga allah buu ka ahaaday haakada fa axabbuuha way jeclaadeen gaaladii adduunyadii bay jeclaadeen ka daba dhaceen wa yaskharuuna min aladiina aamanuu wa hum yaskharuuna waxaa adduunyadii loo qurxiyey wayaskharuuna ay walxaal hum iyagu yaskharuuna ay ku dheelleelayaan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey hum muxuu u qadaray mufasirku wuxuu hum u qadaray jumladan mudaaricahi waa xaal xaal bay dhacday qaacidadana waxay tahay jumlo mudaarica ahi hadday xaal dhacdo lama geliyo waawlxaal lama geliyo waawlxaal lama geliyo wadaatu bad'in bimudaaricin sabat xawat damiiran wa min alwaawi khalat waa ka yidhahda ibn maalik xarfu mudaaraco markaysagaa jumlo ku bilaabantay oo u saaxiib ah oo musbat ah oo aan manfi ahayn xawat damiiran waa min alwaawi khalad hadday xaal dhacdo damiir bay koobsataa laakiin waawi waa ka marhnaataa waawlxaal waawlxaal lama geliyo haddaba waawlxaal hadduu joogo maxaa la yeelaya yacni waxaa la yeelayaa waxaa loo awiilayaa jumladu inay ismiyo tahay ya ayaa markaa loo awiilaya oo waxaa markaa macnuhu u dhacaya in mubtade loo qadaro mubtadihi waa u qadaro hum weeye beytka ku xigu ku tilmaami jiray marka ibnumaalika laftiisa wa daata waawin bacda hanwi mubtada lahu lmudaarica jcalanna musnada tii waawga u saaxiibkaana jumlada mudaarica ahi hadday xaal dhacdo oo waawna u saaxiib tahay waxaad ka yeeshaa mubtade markaysaga qadar oo waxaad markaa ka yeeshaa markaa ficilka ka dambeeyaana in markaa lagaa khabraayo oo mawdici khabarka markaysa markaa uu gelaayo marka waxay noqonaysaa wayaskharuuna ay wahum yaskharuuna waxaa loo qurxiyey walxaal hum iyagu yaskharuuna ay dheeldheelayaan min aladiina aamanuu kuwii rumeeyey ay ku dheelleelayaan ayaa sidaa loo qurxiyey maxay ugu dheelleelayaan lifaqrihim faqrigooda daraaddii caydhnimada marka ay caydha yihiin daraaddeed bay ugu dheelleelayaan ka bilaalin wa cammaarin wa suhayb waa sida bilaal iyo cammaar iyo suhayb oo kale waa tusaale ay yastahzi'uuna bihim waa ku dheelleelayaan wayatacaalawna calayhim bilmaal maalka iskaga korraysiinayaan oo isu qabaan inay ka eh, koreeyaan waaladiina ittaqow kuwa markaa ka baqay oo iska ilaaliyey ashirka shirkiga iska ilaaliyey oo iska dhowray wa hum haaulaa'i kuwaas weeyaan iyo ciddii kale mu'miniinaba ahe fawqahum gaalada korkooday ahaadeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaame xisan wa macnan xisi ahaan waa uga koraynayaan macnawi ahaanna waa uga koraynayaan qadarkiiyo sharaftana waa kaga koraynayaan yani xisi ahaanna waa uga koraynayaan meel sara jannaadka ee la gelinaya uu noqonaya wallahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab wallahu allah yarzuqu waa man yashaau ciduu doona inuu wuxuu arsaaqayaa bigayri xisaabin risqi xisaab la'aan ku dheehan ayuu arsaaqayaa risqan bigayri xisaabin multabisan bigayri xisaab ay risqan waasican risq waasicoo ballaaran fi laakhirati aakhiru ku arsaaqaya aw idunya ama adduunyadu ku arsaaqayaaba bian yamlika almaskuuru minhum sida inuu mulkiyo kan lagu dheeleelayo amwaal asaakhiriin kuwan ku dheeleelaayo xoolahooda mulkiyaba wa riqaabahum iyo qoorahoodaba uu mulkiyo iyo qoortoodaba uu mulkiyo oo iyagu uu ku dambeeyo marka dambe inuu markaa intay ka guulaystaan iyagii la qabsado la addoonsado yacni si ay ku dambeeyaan laakiin macnaha adharka ahi waxa weeye waa macnaha hore in aakhiro ilaahay ku arsaaqi doono arsaaq waasica inuu ku arsaaqi doono jannaadka iyo naciimka janno in laga tilmaamayo hada arjax wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk